bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul salى اllahu عalayh waalih waslm ee uu lahaa lilimaam alxaafid abilfidaa ismaaciil bni cumar bni kaiir raximah اllah waxaan ku dhex jirnay nasabkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaan sheegnay nebiga kunyadiisu inay ahayd abulqaasim magaciisu uu ahaa magacyadiisu ay badnaayeen muxamed iyo axmed iyo almaaxi alxaashir alcaaqib almuqafii nebiyu اraxma nebiyu اtawba nebiyu اlmalxama almutawakil magacyadaa inuu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu lahaa macaanida ku jirtana casharkii hore ayaan ku tilmaannay marka wixii asmaa ama magacyo rasuulku uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ibnu cabdillaahi weeyaan moxamed iyo magacyadii kale ibnu cabdillaahi aabihii cabdullaahi ayaa markaa uu ahaa magaciisa wa huwa aqulxaarif ibnu kaiir wuxuu u sheegayaa nasabka nebiga hab yacnii kooban aadna loo fahmi karo aabbihii markuu sheega magaciisa dadkii la dhashayuu sheegayaa awowgii markuu gaaro intii la dhalatay buu sheegayaa awowga labaad markuu gaaro intii la dhalatayuu sheegayaa hal mar marka abtirsigii nebiga iyo dadkii nebiga qaraabada la ahaa iyo hal mar macaanidooda ay kuu soo baxeen markaas ayb iyo qabaa'ilkii quraysh mid walbaa nebigu meeshu uga soo dhacayo calayhi salaatu wasalaam ibnu cabdillaahi weeyaan cabdullaahi inankiisii wa huwa aqulxaaris cabdullaahigaana oo nebiga aabbihiis ahaa aqulxaarisi xaaris walaalkiis waaye wazubayri wa xamza wa huwa aqulxaarisi wazubayri wa xamsata wa abi qaalib wasmuhu abu qaalib magaciisana cabdu manaaf weeyaan wa abi lahbin abulahab walaalkiis waa cabdulaahi wasmuhu abulahabna cabdulcuzaa yaa la yidhaahdaa wa cabdilkacbati wa huwa aqu cabdilkacba wa huwa almuqawam ayaa magaciisa la yidhaha cabdulkacbahaas wa qiila waxaa la yidhi humaa labadooda itnaani laba weeyaanna waa la yidhi muqawam iyo cabdulkacba waxajl waxajlin wahuwa aqu xajlin wasmuhu xajliga magaciisa almugiira weeyaan waalhaydaaqa wa sumiya bidalika sidaabaa lagu magacaabay haydaaqa likahrati juudihi deeqdiisa badnaanteeda darteed ayb wa aslu smihi magaciisa asalkiisana nowfal yuu ahaa wa qiila waxaa la yidhi innahu xajlun weeyaan kan wa diraarin wahuwa akhu diraar cabbaas bounan sheegin nabiga adeerkii cabaas ibn cabdilmualib yaanu tilmaamin marka rasuulka ina cabdullaahi waaye cabdullaahigaana marka walaalo badan baa la dhasheen walaalihii la dhashay alxaari aلzubayr xamza abu aalib magaciisa cabdimanaaf ayuu ahaa abulahab magaciisa cabdulcuza ayuu ahaa cabdulkacba oo muqawam magaciisa uu ahaa cabdulkacbaha iyo muqawam laba qofay kale yihiinna waa la yidhi ayb xajil magaciisa almugiira ayaa la yidhaahdaa khaydaaq asalka magaciisana nowfal ayuu ahaa midkaa sidaa baa la yidhi yacni ayuu ahaa wa qiila inahu xajlun weeyaan baa la yidhi khaydaaqu wa diraar huwa aqu diraar intaa marka nebiga aabbihii walaalihii la dhashay waa adeeradiis macnaha ayb adeeradan dhammaantood waxaa ka islaamay ama islaamka ahaa xamze iyo cabaas xamze iyo cabaas unbaa muslimiinka ahaa inta kale gaalnimay ku dhinteen abulahabna waxau dheeraa cadowtooyada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam baa aada ugu badnayd waa ninkii marka yidhi naga aamus markuu dadka jamciyey nebiga uu yidhi innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid markaasuu yidhi tabban laka lihaada jamactana halaag ah kuu sugnaadee ma waxan baad noo soo ururisay <clears throat> ood noogu yeertay abu daalibna wuxuu ahaa ninkii ugu fanaanayn badnaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam adeeradiisa oo isaga marka jacayl aad u daran oo u qabay jacayl sharci oo diini aan ahayn oo ah jacayl waalidnimo iska ah buu u qabay ilaahayna wuxuu ugu talagalay inuu isaga yacnii sabab u noqdo ama tiir oo u noqdo looga cabsado oo waxyaabo badan oo loogu dhiiran waayey abu aalib baa sabab u ahaa markii rasuulka la su-aalay oo adeerkiis cabbaas uu weydiiyey oo uu yidhi adeerkaa abu aalib waa ku daryeeli jiray waa ku ilaalin jiray wax ma u tartayoo wax ma u samaysay markaasuu wuxuu yidhi amaa inahu fii daxdaaxin min annaar xadiidkii muslim uu warinayo naarta wuxuu ka joogaa buu yidhi meel aan god ahayn oon mool ahayn haddii aanan aniga ahaynna mool daran ayaa naarta laga gelin lahaa buu yidhi intaasaan u taro naartii laakiin waa ka soo bixin waayey maadaama iimaan iyo uusan ku dhimannin lagama soo bixin kara naarta marka <clears throat> marka abu daalib iyo abulahab adeeray u wada ahaayeen haddana waa kala dhaqan duwanaayeen oo abu aalib dacwadiisii wuu ugu kaalmeeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam markuu ugu kaalmeynayena ikhlaas iyo isagu diin jacayl iyo islaamnimama aynan ahayn islaamnimadana kuma uusan dhimannin abu aalib oo gaalnimow ku dhintay xadiidkiisa bukhaari iyo muslim ayaa qisada ay ku jirtaa markii nebiga uu u yimid ee uu yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah adeerow laa ilaaha ila allahu dheh kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmad ilaahay agtiisa aan kugula doodo oo kugu shafeeco ii dheh markaasuu dhihi waayeyo abujahal iyo ibnu abi umaya oo isagu islaamay ayaa agta ka joogay markaasay waxay dhahayeen atarqabu can diini cabdilmualib adeerka aabbaha cabdilmualib diintiisa miyaad nacaysaa wuxuu dhintay marka abu aalib isagoo dhahaya huwa calaa diini cabdilmualib ninkan aad arkaysaan cabdulmualib diintiisiibuu ku taagan yahay risaalada nebigana wou qirsanaa dabcan laakiin inuu u hoggaansamo waa ka madax adeegay shicirkiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina wuxuu yidhi waan ogaaday uu yidhi diinta nebi moxamed inay diin ugu khayr badan tahay lowla almalaamatu eed aw xidaaru masabatin ama cay ka cabsashadeeda haddaynan jiri lahaynuu yidhi lawajadtanii samxan bidaaka mubiinan anoo arrintaas ay iga fududdahay oo ay caddahay ayaad iga heli lahayd kufriga marka abu aalib waa kufru cinaad kufri jaahilnimo iyo ogaan la-aan iyo ku yimid ma ahayn wou ogaa qalbigana weliba yacni abu aalib waa ku haystay nebiga risaaladiisu inay dhab tahay laakiin mintaa intaa wax matarayso waa inuu hoggaansan in laga helo qofka marka abuu aalib inuu diintii nebi maxamed ka diin yeesho ayaa laga waayey waa aqaanaa marka iyo waa ogahay laguma islaamo hadday marka dad ku islaamayaan waa ogahay abu aalib baa muslim ku noqon lahaa lanna wou qiray xataa walaqad calimtu biana diina muxammadin khayra adyaani ilbariyati diinan wou qiraya inay diin wanaagsan tahay laakiin ninku gaalku hadda haddii uu yidhaahdo islaamnimadu waa fiican tahay intaas laguma islaamee qofku wuxuu ku muslimayaa ama uu iimaanka ku gelayaa inuu diyaar u noqdo qalbigiisa iyo jawaarixdiisa oo u diyaariyo ilaahay subxaanahu watacaala cibaado inuu keligii leeyahay arrintaa iyadaa inuu u hogaansamo qiro ayb abu aalib marka sidaasuu ahaa abulahab isagu waa tabat yadda abilahab ninkay ku soo degtay aad buu u khayr darnaa cabbaas iyo xamzana nebiga adeeradii islaamayay ahaayeen wayna u hiiliyeen oo xamze isagu uxud ayaa lagu dilay cabaasna nebiga gadaashiis wuu noolaa oo isaga waxaa weeyaan saxaabi buu ahaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu kaalmeeyey wa safiya wa huwa aquu safiyata gabdhihii buu marka tirinaya cabdullaahi la dhasheen wa safiyata wa huwa cabdullaahi aquu safiyata safiyo walaalkeed wa caatikata caatika walaalkeed wa arwaa arwa wa umaymata umayma wa barra um, wa ummi xakiim huwa aquu ummi xakiimin wa hiya albaydaa ummu xakiimna waa albaydaa baa la dhihi jiray haa ulaa'i kuwan kullum dhammaantood awlaadu cabdilmualib waa iyaguna wiilal iyo gabdhahan la soo sheegay isku soo dar cabdulmualib ha dhalay markaa nebigu adeeradii iyo eedooyinkiisii halkaasay kugu yaalaan eedooyinka rasuulkana safiya yaa iyadu waxaa weeyaan ka islaamtay safiya iyadu waxay dhashay zubayr ibnu alcawaam oo cashara mubashariin ka mid a ah. zubayr hooyadiisu ah. markaa nebiga iyo zubayr ilmaabti ilma eedo waay zubayr bn اlcawaam wsafiyata wcaatikata warwaa waumaymata wabarata waumi xakiimi wahiya albayda haaulaai kulluhum wlaadu cabdilmualib cabdilmualib marka nebiga awowgii muxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilmualib aan joognaa hadda wasmuhu cabdilmualib magaciisa shaybat اlxamdi weeyaan cala saxiixi sida saxiixa magaciisa shaybat اlxamdi yaa la dhihi jiray waxaa loo yidhi baa la yidhaahdaa laba macno lishaybatin kaanat yacni fii ra'sihi ciro madax uga taagna wa qiila waxaa la yidhi marka lijuudihi deeqda deeqdiisa aada u badnayd saas <clears throat> yay marka ugu magacaabeen ayb <coughs> cabdulmualib marka yaa maga magaciisu waa shayba cabdulmualibna waa naanaysoo kale ayb shaybat alxamdi yaa magaciisa u ahaa sababka cabdulmualib loogu bixiyeyna kutubu siira way ka hadlaan waxaa loogu bixiyey isaga aw aabbihii haashim aabbihiis haashim ayaa safar shaam isagoo ugu socdo ayuu wuxuu ku degay nin ansaarta ka mid ah yani ow ows yani qolooyinka madiino deganaa markii magaca ansaarta markii dambe loo bixiyey yuu u tegey marka yuu ku degey nin iyaga ka midoo sayid uu ahaa camru bnu zayd annajaari camru bnu zayd la dhihi jiray gabadhiisa ayuu marka ka doonay gabadhiibuu ku daray marka haashim yaa gabadhii camru bnu zayd yuu guursaday laakiin aabbaheed wuxuu shardi kula galay inay agtiisa un ku dhasho mar walba markay dhalayso agtiisa inay ku dhasho saasuu shardi kula galay uu yeelay gabadhii marka uu ka tegey shaam ayuu aaday waa soo laabtay wuu guri galay waa watay marka maka ayuu la aaday markii ay dhali rabtay ayuu soo tegey isagoo haddana shaam u socdo madiine ayuu keenay halkaa markii uu keenay halkaasay ku dhashay halkaa ayay ku dhashay oo cabdulmualib ay ku dhashay haashimna waa sii tegayoo shaam ayuu aaday haza meesha la yidhaahdo ku dhintay marka haza oo shaam ka mida meeshan hadda haza la yidhahdo macruufka ah falastiin ku taalo ayuu isagoo ku dhintay haashim ayb cabdulmualib marka uu la koray ilaa toddoba jir meelahaas ku soo gaadhay adeerkiis mualib oo haashim la dhashay magacyada uu sheegi doonaaye ayaa ka soo tegay shaam halkaabuu ugu yimid marka madiina wiilkiibuu soo kaxaystay marka cabdulmualib isagoo wato ayuu maka soo galay marka mualib wuxuu soo kaxeeyey yacnii eh, eh, wuxuu soo kaxeeyey walaalkii haashim wiilkii ou dhalay oo madiino joogay ayb magaciisana cabdilmuqalib la dhihi doono uu soo kaxaystay isagoo wato ayaa maka u yimid markaasaa waxaa la yidhi dadkii ay yidhaahdeen eh, haadaa cabdulmualib mualib oo cunugan wato unbay arkeen marka addoonkiisii waaye is yidhaahdeen marka addoon oo meelaha ka soo gatay markaasaa waxaa loo bixiyey marka cabdulmualib almualib marka waa adeerkiisa cabdulmualib adeerkiiyaa mualib la yidhaahdaa isagii baa keenay marka ma aynan aqoonin reer maka iyo reer aabbihii maysan aysan mualib oo wato unbay arkeen wiilkan ay u bixiyeen marka walidaalika marka magac sababkaa ku yimid waay isaga in sidiisa loo daayo marka culimmada qaar waxay yidhaahdaan magac kasto oo ilaahay kayrkiisa loo addoomiyo waa xaaraan bilijmaac ibnu xasmi iyo kayrkiisa ay soo rarayaan cabdi hebel oon alla subxaana wa tacaala aan loo addoominin lama ogola ilaa cabdulmualib maahan cabdulmualib isagu sabab addoomin kuma uusan imaanin addoomin yacni waxaa weeyaan sabab oo taqarub iyo cibaado kuma uunan imaanin kuwan kale laakiin cabdulcuzaa iyo cuso way caabudi jireen marka waa u addoomi jireen asnaamtooda laakiin isagu marka asnaam loo addoominayo kuma uunan imaanina qisadan buu lahaa midda kale waxaa iyada aan loo diidaynin rasuulkii baaba ku faanayba magacaa oo dagaalkii xunayn waa kii yidhi ana bnu cabdilmualib ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib aniga nebigii baan ahay been maahan yidhi ana bnu cabdilmualib mar haddii nebigu afkiisa uu soo mariyey wax dhibaataa male mar laakiin waxaa kale cabdulxusein iyo shiicadu ay samaysoo kale cabdulfaatima iyo cabdulxusein iyo iyo saanoo kale cabdulcuzaa iyo lama rabo ayb waxaa ilaahay un magaca alla un baa loo addoomiyaa ayb cabdullaahi cabduraxmaan sidaasoo kale cabdulmualib isaga marka qisadaabuu lahaa sidaasaana marka uu ku yimid sida alimaam ibnu kaiir albidaaya nihaaya uu ku sheegaayo culmada culamaa u siyarna ay u badan yihiin haaulaa'i <clears throat> kulluhum wlaadu cabdilmuطalib weeyaan wasmuhu cabdulmuطalib magaciisana shaybat اlxamdi weeyaan cala asaxiixi ibnu haashimin cabdulmualib yani ibnu haashimin ahaa ibnu haashim wasmuhu haashim magaciisana camr camrun yaa la dhihi jiray wa huwa haashim akhulmualib mualib walaalkiis waay wailayhimaa haashim iyo mudalib yaa nasabu dawidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa nasabkoodu labadan buu aadaa rasuulka nasabkiisaa la baranayaa marka qofku yani hadda waxaan soo marnay nebiga magaciisa aabbihi cabdullaahi buu ahaa intii la dhalatay rag iyo dumar waa la soo sheegay cabdullaahi waxaa dhalay cabdulmualib cabdulmualib walaalo looma sheegin isaga sida muuqato ayb cabdulmualib isagana waxaa sii dhalay haashim haashim waxaa la dhashay marka mualibaa la dhashay haashim iyo mualib way wada dhasheen ibnu kaiir marka faa'iido fiqhi buu ku darayo wa ilayhimaa nasabu dilqurba haddii lagu yidhaha qur'aanka qaraabada nebiga axkaamay leedahay khumusulkhumusay haniimada ku leeyihiin waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa ayb sidoo kale yacni waxaa weeyaan zakada iyo sadaqada ma qaataan waa ka xaaraam zakada qolooyinka marka qaraabada rasuulka waaye zake ma qaataan khumusulkhumuskay leeyihiin kuwa la dhahaya yaa waayana waa kuwa u abtirsado haashim iyo mudalib labadaa nin isla dhalatay iyaga keliyana maa walaalo kaloo la dhashay waa jireen laakiin labadan ba waxaa laysku yidhaahdaa dawilqurbaa ama eh, dulqurbaa qaraabadii iyagu yani zakada aanay aan xaaraanta ka tahay iyo kuwan wayn almualib waxaa ku abtirsado alimaamu shaafici alimaamu shaafici nasabkiisu mualibkaas u galaa ayb mualibkan iyo cabdilmualib marka yaan laysku qaldin cabdilmualib nebiga awowgiis koowaad waa moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilmualib mualibka aan hadda ka hadlaynana awowga labaadu la dhashay waa mualib iyo haashim waa iska fududahay marka hadduu qofku yacni si fiican ugu fiirsado qabaa'ilka soomaalida iyo say wax isugu yihiin iyo dadku aaday u yaqaanaan odayaalku waa xafidsan yihiin nacam tanaase yacni axkaam diin ugu jirtaa nacam oy u fiicantaha tan haddaan la garanin waxaa dhici karta wax weyn inaanay marka ku be-in iyadoo laftirkooda iyadoo laftirkeeda inkastoon la diidaynin haddii qaraabada lagu xiriirinayo wasmuhu haashim magaciisa camrun waaye wa huwa aqulmualib haashimna waa mualib walaalkiis waaye ah. wa ilayhimaa haashim iyo mualib yaa xaggooda ayaa nasabu dilqurba oo ahaaday qaraabada kuwa u saaxiibkaa nasabkoodu halkaasu ahaaday wixii marka mualib ku abtirsado iyo wixii haashim ku abtirsado zakada waa ka mamnuuc wa cabdishamsin haashimku wa huwa aquu cabdishamsin cabdishamsi walaalkiis waay wa nawfalin nawfal walaalkii waay arbacatuhum afartoodana abnaa'u cabdimanaaf afarta hadda la sheego haashim mualib cabdishams iyo nawfal afartaasaa wada dhashay labadan haashim iyo mualib iyaga waxaa la yidhi waa dawi lqurba labada kale maxaa loo dhihi waaye waa isku meelay u jiraan nebigay waa u siman yihiine waxaa loo dhihi waaye iyaga waxaa weeyaan markii nebiga yacni reer bani haashim quraysh markay go-aan ku gaartay iyo carab in la gooyo reer bani haashim oo nebiga dartii lagu gooyey oo yaan loo guurinin yaan laga guursanin yaan yacnii wax laga iibinin yaan wax laga iibsanin meel cidlaaha ha ku soo dhacaan ayay ku heshiiyeen reer mudalib ayagu waa diideen marka waxay yidhaahdeen annaga kuma jirno reer bani haashim sidoodii ay nagu ahaayeen ay nagu yihiin labadooda marka waa laisla gooyin inta kale laakiin kuwan cabdishamsi iyo nowfal iyo wixii ka farcanmay iyagu way taageereen cunaqabatayntaas ayb taageeradaas baa marka iyagana hoos u dhigtay kuwanna marka mowqifkaas wanaagsanaa kor u qaaday walidaalika marka markay baahida ama dhibka ama islaamku markuu u baahan yahay yacnii waxtarka qofkii waxtaro magacuu ku yeeshaa kan waxtarinna magac kuma laha warafacnaa laka dikrak iyay qayb ka noqonaysaa dulmiga ninkii wax ka galana magac xumo walidaalika reer bani cabdishamsi cabdishamsi waxaa ku abtirsaday cuثmaan bnu cafaan iyo bani umaya o dhan cabdishamsi ree bani cabdishamsi xakiim ibnu xisaam iyana waxay ku abtirsanaan bani nawfal ayb arbacatuhum marka labadan iyagu marka muطalib iyo haashim maxaa iyaga gooni sakada loogu diiday khumusulkhumus wax looga siiyaa maxaa iyagu meel walboo qaraabada nebiga lagu sheegay iyaga unbaa maxaa iyaga keliya loo aadaa waa sababtaas amaa labadan cabdishamsi iyo nowfal way la dhasheen marka la abtirsado waa abtirsigu waa isku meel buu ku imaanayaa laakiin sababtaaba iyaga dib u dhigtay cumaan baa su-aalayo wuxuu yidhi maxaa qoladan reer mudalibna zakada loogu diiday oo khumuskii loo siiyaa khumusulkhumuska wax looga siiyaa inagana aan naloo siinin innagana marka aanan xukunkaa u qaadanaynin annaga iyo ayagana isku inaan kuu jirnaa rasuulka ilaahayo markaasuu sidan marka tilmaamay oo reer benilmualib annagay naga mid yihiin uu yidhi jaahiliye iyo islaamba nama faaruqin u jaahiliyadii iyo islaamkiiba nama faaruqin u arbacatuhum afartooda abnaau cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf waaye akhii cabdilcuzaa cabdimanaafkaana waxaa la dhashay cabdilcuzaa wacabdidaar cabdidaar baa la dhashay iyo wacabdin ayb wa hum iyagu abnaau qusay qusay ayaa dhalay kuwaasna haashim yaa dhalay cabdimanaafaa dhalay ayb marka nebigu reer bani cabdimanaaf waaye uma reer bani haashim buu noqonayaa kadib reer bani cabdilmualib arbacatuhum abnaau cabdimanaaf ayb akhii cabdilcuzaa cabdimanaafkaa marka akhii cabdilcuzaa ah cabdilcuzaa walaalkiis ah wa cabdidaar walaalkii ah wa cabdin walaalkiis ah cabdidaarkan reer bani cabdidaar muscab ibni cumayraa galo nacam cabdidaar marka la nisbaynayo marka qofka qoladan marka reer bani cabdidaar ninka ka dhashay waxaa la dhihi jiray alcabdariyu nisbo oo marka manxuut ah oo naxti lagu sameeyey oo labada qaybood laga soo kala jaray baa loo sameeya haddaad aragta marka fulan alcabdariyu alcabdariyu waa min bani cabdidaar qabiilkiisa sidaa baa loo jeedaa wacabdin eh, wahum abnaau qusay weeyaan abnaau qusay qusay baa dhalay cabdimanaafna marka qusay ayaa dhalay wasmuhu qusay magaciisa zaydun weeyaan wa huwa aquu zuhra zaydka marka ama qusay akhuu zuhrata weeyaan zuhro walaalkiis waxaa wada dhasheen marka zuhra iyo qusay waa wada dhasheen nebigu qusay buu galaa isaga zuhrana marka waa laf kale oo qusay la sinaanaysa ree bani zuhra marka waxaa ahaa nebiga hooyadiisa ahayd calayhi isalaatu wasalaam abtiyaalkiis iyo sacd ibn abi waqaas iyo yaa qoladaa ahaayeen ayb awowgii isaga cabdilmualib abtiyaalkiina ayay noqonayaan marka reer beni najaar waa reer madiina waa marka nebiga reer madiina abtiyaalay u yihiin say abtiyaal ugu yihiin awowgiisay dhaleen awowgii ayay dhaleen waxaanoo dhan marka nebigu waa ku tixgeli jiray iyaganamarka meelo badan baa nebiga uu qaraabo kala gegedisan oo ka lahaa marka sacd bn abi waqaas iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo eh, nebiga hooyadii iyo isku qolay ahaayeen waa kii nebiga marka sacad ku ammaanay inuu abtigii yahay ayb haadaa sacdun khaali baa laga wariyey kan marka waa sacad abtigay waay ayb min bani qoladaa reer bani zuhra ayuu ahaa ibnaa kilaabin ayb qusay iyo zuhra waxay ahaayeen ibnaa kilaabin kilaab wiilashiisii labadiisii wiil kilaabna marka yow la dhashay akhii taymin taym walaalkii ahaa taym marka yaa noqonaya abubakr abubakr iyo nebiga halkaas isaga soo dhaxan abubakrin sidiiq cabdullaahi bni cumaan ataymiyu ayuu ahaa nebiga saaxibkiisimarka nebiga marka quraysh laga hadlayo waa bani kilaab abubakarna waa bani taym halkaas isaga soo dhacaan cumaanna xaggay isaga soo dhacayeen cabdishamsi ibn cabdimanaaf haashim ibn cabdimanaaf cabdimanaaf isaga imaanayaan marka cusmaan ayb akhii taymin ahaa wayaqdata abi maqzuum wayaqdata abi maqzuum ahaa walaalkiis ayb yaqda abi maqzuum ayb qoladan marka waa maqzuumiyiinta iyaguna nebigu halkaas uga soo dhacaan maqzuumiyiinta oo jahl iyo ahaan qolada marka qolo weyn oo marka waxay ahaayeen qoraysh aada uga tilmaamanay ahaayeen ayb walidaalika waxaa aad ula weynaaday markay gabadhii reer bani makhsuum ay xadday waatay dhaheen gabadh reer bani makhsuuma see gacanta looga jaraa waatay nebiga ku yidhaahdeen orod usaamo usaamo ay ku yidhaahdeen orod nebiga u tag ee bal arrintan kala soo hadal wayaqdata abi makhsuumin ahaa ayb waa reer bani makhsuum alaaatuhum saddexdooda alaatadayaa waa kilaab taym abi makhsuum ama yaqda kaa tiraahde saddexdooda abnaau mura weeyaan mura yaa dhalay akhii cadiyin ahaa muraha marka akhii cadiyin cadi walaalkiis ahaa cadi waxaa ahaa marka cumar cumar bn اkhadaab radi allaahu canhu ayb marka nebiga iyo cumar waxay isaga soo dhacayaan marka halkaa marka meeshaa marka kacabkaa dambe isaga soo dhacayaan abtirsiga cumar sida u socdo cadiy ayuu soo gelaa ka nebiga sida usoo socdana murow soo gelaa mura iyo cadiy waa wada dhasheen marka waa ilmo kacab ayb khulafaa raashidiin marka waa haysanaa hadda iyo meeshay nebiga uga soo kala dhacaan soo maaha abu bakar waa bani taym taym marka la joogo abuubakar iyo nebigu ilmo muro ayay noqonayaan halkaasna cumar hal habeen ayuu ka dambeeyaa isaga oo waxaa weyaan cadiy iyo mura yaa wada dhashay ilmo kacab kacabkaas isaga soo dhacayaan cusmaan wuu ka sokeeyaa iyaga dhan haashim ibn cabdimanaaf cabdishamsi ibn cabdimanaaf cabdimanaaf isaga yimaadaan wax dheer isuma tiriyaan saddex meelahaas igala tirsadaan cusmaan iyo nebiga cali isaga cusmaanoo kasii sokeeyaaban waaba adeerkii baa dhalay marka abubakar waa taymi cumar waa cadawi cuثmaan waa eh, bani cabdishamsi eh, calina waa bani haashim wuxuu yidhi marka alaaثathm abnaءu murata akhi cadiyin ahaa wa husaysin akhii husays ahaa wahum mura iyo cadiy iyo husaysna abnaau kacbin weeyaan kacab wiilashiisii akhii caamirin ahaa akhii caamirin wasaamata ahaa wakhusaymata ahaa walaalkood wasacdin ahaa waalxaarifi wacawfin intaasaa la dhalatay marka kacab ayb ansaabta marka waa ku arkay fulaan alcaamiriyu iyo ayb sabcatuhum abnaa'u lu'ay toddobadooda waa ilmo lu'ay akhii taym lu'ay marka taymi اladram lu akhii taymin اladram taymkan marka tii hore uga sooca middan taymin اladram walaalkii ahaa lu'ay iyo taym yacni taym aladram ibnay khaalibin ahaayeen haalib labadiisii wiil akhilxaarif ahaa wa muxaarib ahaa saddexdaanna bani fihrin ahaayeen ree bani fihr ayb akhilxaari fihrigaana xaari walaalkii ahaa ibnay maalikin akhi salti ahaa maaligaa dhalay labadan maaligna waxaa la dhashay salt wamklad bani nadri ahaayeen fihdigaas ayaa marka waxaa la yidhaahdaa quraysh quraysh kulligood halkaas isaga soo dhacaan fihdigaaba quraysh waa waa bani fihr meeshaa ku abtirsano iyay culimmadu u badan yihiin sidaa ay leeyihin wuu sheegi doonaan bani nadri akhi malikin wamalkan wacabdimanaah waغayrihim ahaa bani kinaanata ahaa kaana akhii asadin ayb wa asdah bani khusaymata ahaayeen khusaym wiilashiisii akhii hudayl ahaa ayb kinaana waa nebiga marka qolada uu gelayo akhii asad asadaa la dhashay ree bani asad way la dhasheen siirada marka hazawaadka iyo marka la gaara aada loogu arkaa nacam ayb bani asad iyo bani fulaan iyo bani saas sidaasa yeele yani kinaana bani asad iyo bani kinaana waa siman yihiin akhii asadin waasdah walhuun bani khusaymata ahaayeen akhii hudayl hudayl marka waa qabiilo macruuf oo maka deganaan jirta ila alaanana degan hadda laftirkeeda hudaliyiintu aaday maka ugu badan yihiin ayb bani hudayl hudayl marka waxaa ka dhashay ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud qoladiisii waay marka halkaasay nebiga isagu kala gaaraan akhii hudayl ahaa ibni mudrika wasmuhu mudrikaha magaciisana camrun weeyaan huwa akhuu daabika weeyaan wasmuhu caamir wa qimaca wa alaaathum saddexdoodana abnaa'u ilyaas ahaa ahaa wa huwa caylaan waalidu qays qays yacnii waalid ka dhalay kullihaa dhammaanteed dhalay qays oo dhan caylaankaasay ku abtirsanayaan qays marka qole macruufoo carabta ka mida waa yeman iyo meelahaas aada u degan kilaahumaa ayb labadooduba ilyaas iyo naaska oo caylaan magaciisa la yidhaahdo oo qays ay ka farcanmeen labadoodaa waladu mudar mudar ilmahoodii mudar yacnii awlaaddiisii waay kuwan akhii rabiicata ahaa carabtu marka mudar qabiil weyn waayo ogow yanii hadda quraysh waa ka soo tagnayba quraysh waa fihri iyay ku soo hartay intan ka dambayso quraysh maaha waxaan ku dhex jirno ayb mudar marka waa midda ay markii nebigu ou ay dhibeen kufaaru maka ee uu yidhi allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaahu kuwan sannado abaar ku sallad sannadihii yuusuf oo kale ee abaarta badnayd ba'nayd ay ku dhacday waxay yidhaahdeen intay u yimaadeen nebiga istasqi liummatika ummaddaada yacnii dadkaadii yacnii u roob dalab roob ilaahay u weydii oo u roob roobdoon u sameey fa ina mudar qad halakad mudar waa halaagsantay ayb culimmadu marka waxay yidhahdaan qabiiladii kore yay aadeen qurayshaa halaagsantay ma aynan dhihin dhibka waxa ku jirana qurayshay ahayd markaa rasuulka waxaa marka dhibaayey ee dhibaatada ku hay quraysh bay ahaayeen marka magacaas haddana inay wax ku weydiiyaan xoogaa waa ka xishoodeen waxay is yidhaahdeen war idinkii rasuulka dhibaayey haddana idinkii haddaad magaciinnii tirahdaan quraysh waa halaagsantay sidaas gar ma ahane mudaray marka ka soo bilaabeen dadaan dembi lahayn bay dembi u yeelayaan qolada marka ay sidaa yidhaahdeen marka carabta marka mudar iyo waxay u kala baxdaa rabiica sidoodaba carabta aqlabkooda mudar iyo rabiico waaye labada qabiiloo waaweyn mudar marka waa qabiilada nebiga uu gelaayo ila mudar quraysh mudaray ka mid tahay iyada sida hadda noo qoran mudarkaa akhii rabiica ah rabiico walaalkeed ah ayb wahumaa labadan mudar iyo rabiico waaye asariixaani weeyaan kuwa cad yacni la hubo asariixaani weeyaan kuwa ay caddahay nasabkoodu cad yahay min waladi ismaaciil ismaaciil owlaaddii ka farcantay yacnii ay ka mid yihiin iyagu weeyaan kuwa marka aada loo hubo mudar iyo rabiica la hubaa inay ismaaciil ku abtirsadaan yacni macnuhu maahan mudar iyo rabiica ayaa ismaaciila dhalay ma ah oo toos u dhalay lagama wado ismaaciil ma dhow agtaada yani isagu laakiin labadan mudar iyo rabiica ismaaciil ay galaan waa si caday u galaan oo loogyahay kuwa kale marka iyagu war baa ku jira saas u jeedaan wahumaa mudar iyo rabiica asariixaani weeyaan kuwa cad ay caddahay yacni min waladi ismaaciil inay yihiin ismaaciil awlaadiisii wa akhii anmaarin mudar iyo rabiica markaa mudar akhii rabiica la yidhi wa akhii anmaar ahaa anmaar walaalkiis ahaa wa iyaadin ahaa waqad tayaamanaa anmaar iyo iyaad waqad tayaamanaa yamanay aadeen iyahu xijaaz iyo dhulkaa waa ka tageeno way yamanaysteen marka waqad tayaamanaa meeqa waa marka mudar rabiica iyaad anmaar labadan anmaar iyo iyaad yamanay galeen ayb kuwan kale laakiin labadan iyagu ma aynan bixinoo maka iyo meeshoodii ay iska joogeen arbacatuhum afartooda marka labadan rabiica iyo mudar waa la hubaa uu leeyay ismaaciil ku abtirsadaan badanaa marka carabta iyo ansaabtooda laga sheekaynayana mudar iyo rabeeco labada unbaa loo qaybshaa bis arbacatuhum afartooda owlaadu nizaar weeyaan akhii qudaaca qudaaca yacnii walaalkii ahaa fii qowli akari ahli nasab nasabka yacnii dadka ahalka u ah qowlkooda badankii say u badan yihiin kilaahumaa nizaar iyo qudaaca ibnaa macadi bni cadnaan weeyaan ibnaa macadi bni cadnaan macad ibnu cadnaan yaa dhalay iyaga ayb ilaa cadnaanuu ku ekeeyey marka ibnu kaiir culimmadana badanaa cadnaan iyay gaarsiiyaan nasabka nebiga ilaa cadnaan waa in la hubo waay waxaa kaloo la hubaa cadnaan inuu min waladi ismaaciil min awlaadi ismaaciil dadka ismaaciil ka farcanma inuu yahay waa la hubaa laakiin cadnaan ilaa ismaaciil odayada ku jiro yaan aada loo hubin ma fahmin marka cadnaan ilaa ismaaciil iyo ismaaciil ilaa aadam war e, ismaaciil ilaa ibraahim dabcan waa la ogyaha wixii ka sii dambeeyo yaa wax aan la hubin oo khilaaf badan uu ku jiraa ayb laakiin intan ilaa cadnaan waa laysku raacsan yahay wixii ka dambeeyo ilaa ismaaciil laga gaaro khilaaf baa ku jira ayb waxaan laakiin laysku khilaafsanayn cadnaankani min waladi ismaaciil inuu yahay oo nebiguna uu ismaaciil ibnu ibraahim inuu ka farcanmay ayb fa jamiicu qabaa'il اlcarab carab qabaaisheeda dhammaanteed yantasibuuna waxay u abtirsadaan ilaa man dakartu wixii aan sheegay dadkii aan xusay oo min abnaa'i cadnaan cadnaan owlaaddiisii ah ilmihiisii ah caraboo dhan cadnaankaasay u abtirsadaan cadnaan owlaaddiisii unbay soo midba meel buu ka soo gelayaa halkaas isugu imaanayaan marka waqad bayana dalika waxaa caddeeyey sida alxaafidu abu cumar annamariyu abuu cumar annamariyu wahuwa yuusuf bnu cabdilbar abuu cumar yuusuf bnu cabdilbar annamariyu waa sheekhan tamhiidka iyo istidkaarka iyo iskale kutubaha faraha iyo jaamicu bayaani ilcilmi wafadlihi iyo sheekhaas baa caddeeyey yuu yidhi fii kitaabi alimbaah bimacrifati qabaa'il اruwaah alimbaah bimacrifati qabaa'ili اruwaah kitaabkaasuu ku caddeeyey buu yidhi bayaanan caddayn shaafiyan wax daaweynayso raximah اllah wa qurayshun quraysh calaa qowli akari ahli اnasab nasabka dadka yaqaano abtirka dadka yaqaano akarkooda qowlka ay ku tageen hum ladiina hum uladiina waa kuwa yantasibuuna u abtirsanayo ilaa fihri bni maalik bni nadr bni kinaana fihrigaa odagaa wuxuu ku abtirsadaa quraysh la yidhaha saasay culammadu u badan yihiin ayb culamaa saasay u badan yihiin wa qurayshun calaa qowli akari ahli اnasab dadka yani calaa qowli akari ahli yani ansaabta iyo dadka cilmiga ule iyo qowlkoodu sida uu u badan yahay hum aladiina waa kuwa yantasibuuna u abtirsado ilaa fihri bni maalik ibni nadr ibni kinaana fihrigii aan soo sheegnay ayb fihr bni maalik ibni nadr fihr marka quraysh wixii fihr ku abtirsada fihr wixii ka dambeeya marka quraysh ma ah marka ayb marka rasuulka marka qabiilkiisa la tilmaamayo waa quraysh markaan quraysh uu ka bilowno kadib marka ansaabta aad loo sheego waa bani kacab bani qusay bani cabdimanaaf bani haashim bis waa reer bani haashim haddii la sheego waxaa weeyaan iyagaasaa lafta hoose sidaasay noqonay magaceeda waanshaduu way gabyeen fii daalika arrinkaa ayb oo waxay yidhaahdeen qusayu qusay alcamrii baaqi ku dhaartayne kaana yudcaa waxaa lagu magacaabi jiray mujammican mid wax ururiyo bihi isaga ayaa jamaca allaahu alla uu ku ururiyey alqabaa'ila qabaa'ilka min fihrin oo yacnii reer bani fihr ah ayb isaga marka qolooyinkaasu ammaanayaa marka wuxuu leeyahay qusay lacamrii kaana yudcaa mujamican yaa la dhihi jiray bihi jamaca allaahu alqabaa'ila min fihrin buu ka rabaa isaga ilaahay wuxuu ku soo ururiyey ou oday uga dhigay qabaa'ilka fihir oo dhan quraysh oo dhan buu ka wadaa quraysh marka yanii fihirka ayuu ku sheegay marka inay u abtirsato jamaca allaahu alqabaa'ila buu yidhi qabaa'ilku xaggay gelayaan marka amay ka imaanayaan min fihrin waqiila waxaa la yidhi bal jimaacu qurayshin quraysh kulankeeda meesha iskugu imaanayso huwa nadr bnu kinaana hoosaa loo soo degay fihr ibni maalik ibni nadr nadrigaabaa quraysh isaga timaadaa walidaalika haddaan sidaa dhahno markaa reer bani maalik reer bani makhlad reer bani salt kulligood waxay noqonayaan quraysh haddii qowlkan la qabto laakiin waqiila buu ka cabiray ma badno wacalayhi akaru اlfuqahaa'i wاlmuxaqiqiin fuqahada iyo muxaqiqiintu badankood sidaasay u badan yihiin laakiin dadka nasabka sheego oo ansaarta wax ka yaqaanay qabaa-ilku say kale yihiin quraysh waa wixii fihir ka dhashay ayb algan marka maxaa hadda yani fuqaho iyo muxaqiqiin hadda yani iyo ansaab yani culamaa yani eh, annasaabiin nasaabiintaa kule marka meeshaan hadda la joogo walidaalika waxaa loo badan yahay quraysh inay fihir wixii iskaga yimaado inay yihiin laakiin ibnu kaiir isaga wuxuu leeyay maya nadr ibnu kinaana yaa quraysh isaga timaadaa wاstudila calىa dalika arrintaa waxaa loo deliishaday buu yidhi bilxadiidi aladii dakarahu xadiidkii uu sheegay abu cumara abuu cumar uu sheegay abuu cumara bnu cabdilbar raximah اllah can alashcaf bni qays radia allahu canhu qaal qadimtu calaa rasuuli llahi sal l slam nebigaan u soo galay buu yidhi fii wafdi kinda anoo la socdo faqultu waxaan idhi alastum minaa yaa rasuula allah alastum idinku sooma tihiin minaa annaga soo nagama mid ihdin yaa rasuula allah qaala waxa uu yidhi laa maya naxnu bani nadr ibni kinaana ayaan nahay naxnu bani nadr ibni kinaana ayaanu nahay buu yidhi ayb ayb laa naqfuu ummanaa naxnu banu nadri bni kinaana ayaanu nahay ayb laa naqfuu ma raad raacayno xagga abtirsiga ku raad raaci mayno ummanaa hooyadeen walaa nantafii iska anfin mayno min abiinaa aabbaheenna iska anfin mayno ma diidayno yacni wuxuu aabbayaalkeenna ma diidayno innaga hooyooyinkooda kuwa ku abtirsanayana ma nihin aabbayaalka ku abtirsanayna marka macnuhu wuxuu ujeedaa marka inagu eh, ayb walaa nantafii min abiina aabbayaalkeenna iska anfin mayno waqad rawaahu bnu maajah fii sunanihi buu ku wariyey biisnaadin xasan wa fiihi xadiidka waxaa ku jirta fakaana alashcasu yaquul ashcas wuxuu dhihi jiray laa uutaa birajulin qof yacnii ashcadka xadiidka warinaya wuxuu dhihi jiray laa uutaa birajulin nin la ii keeni maayo nafaa rajulan nin anfiyey min qurayshin quraysh ka anfiyey min annadr ibni kinaanana ah ilaa jalatuhu lxadda xadulqadafaan ku dhufanayaa maxaa yale reer bani nadar inay yihiin quraysh yaa nebigu tilmaamay marka ninkii quraysh ka anfiye bani nadr waa jeldinayaa buu yidhi nacam waa nin markaa yacnii abtirsigiisii marka wax yani wax uu yahay nin u diiday oo ka anfiyey you noqonayaa ayb sidaasaa marka halkaa uu ka soo bixiyey ah. markaa nebigu wuxuu ka wadaa laa naxnu banu nadr ibni kinaanadaasu ka raba naxnu banu nadr ibni kinaana inagu nahay ayb markaa nadr maadaama uu sheegtay naxnudaana haddaan quraysh nahay buu ujeedaa bay leeyihin naxnu inaga haddaan quraysh nahay banu nadr ibni kinaana nahay banu fihrin ma dhihin marka qurayshi sihir waa ka sii ballaaran tahay nadrigaabaa marka wixii ka farcan mo dhan qurayshbu yay noqonayaan ayb laa naqfuu ummanaa hooyadeen inagu nasabka ku raaci mayno oo yacnii iyada ku abtirsan mayna ayb hooyooyinka marka adduunyadana iyaga laguma abtirsado aakhirana laguma abtirsado dadka qaar baa waxay moodaan qofku markuu aakhiro taga magaca hooyadiisa loogu wacaya waxba kama jiraan axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam ee saxiixa ah ee saxiixa ku sugan waxaa ku cad in qofka la dhihi doo xadiidkii dheeraaye baraa ibni caazibe ku saabsanaa cadaabulqabriga waxaa ku jirtay marka malaa'igta qofkaasi qofka wanaagsan ee adduunyada ku khayrka badnaa ee su-aasha qabriga ay ka soo baxo karfan ayay jannada uga keenayaan waxayna ku magacaabayaan biaxabbi asmaa'ihi magaciisa kii loogu jacayl badnaa fulaan ibnu fulaan fulaan ibnu fulaan fulaana lama dhihin fulaan ibnu fulaanata lama dhihin xadiid kalena sidoo kale dadka yacni jannada ay ka sheekeynaysana macnaha buu ku yimid marka axaadiidta saxiixa ah hebel ina magacii adduunyada uu kula aabbiye uu kula abtirsanayey kii ugu fiicnaa baa lagu magacaabaa ayb saasaa marka nebigu uu yidhi waqad rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey fii sunanihi biisnaadin xasan wa fiihi fakaana alashcad ashcad bnu qays wuxuu ah yaquulu wuxuu dhihi jiray laa uutaa birajulin nin la iila imaan maayo nafaa rajula nin ka anfiyey min qurayshin quraysh ayb nafaa rajulan nin ka anfiyey ayb ninka oo min qurayshin quraysh ah min annadr bni kinaana min qurayshin ka anfiyey ahay ayb ninka oo min annadr bni kinaanata ah nin nadr bni kinaana ah ninkii quraysh ka anfiyey ayb markaa min qurayshintaa nafaaday ku tacalluqaysaa ayb min anadr ibni kinaanana rajulka in laga sifeeyo marka nafaa rajula nin anfiyey min qurayshin ka anfiyey ninka oo min anadr ibni kinaanata ah ilaa haddii la ii keeno jalatuhu waan jeedlayaa alxadda xadkii baan ku dhufanayaa xadulqadafka waqiila waxaa la yidhi ayb xadiidka marka Eh, imaam axmedna waa werinaya ibnu sacadna fi dabaqaadu ku warinaya isnaadkiisuna waa saxeix sida ibnu kaiirba uu tilmaamaya sanad maqbuula wa qiila ina jimaaca qurayshin quraysh meesha isaga timaada waxaa la yidhi ilyaas bnu mudar ibni nazar wa qiila bal jimaacuhum abuuhu mudar quraysh halka isaga timaada waa mudarna waa la yidhi marka qowlka uu dooranaya ka dhexe ayaad moodaa inuu yahay bani eh, yani bani nadir wahumaa labadan marka qowlaani laba qowl weeyaan libacdi asxaabi shaaficiyi shaafici asxaabtiisa u sugnaaday xakaahumaa waxaa sheegay abulqaasim cabdulkariim alraaficiyu fii sharxihi ayuu ku sheegay wejhayni laba wej yuu ku xikaayooday wahumaa labada wejna hariibaani jiddan waa laba wej oo aada hariib u ah wej marka la joogo yacnii musalaxa culammada shaaficiyada waxaa weeyaan wax aanu imaamu shaafici isagu uusan dhihin qowl ma aha imaamu shaafici uu yidhi laakiin usuushiisaa laga istinbaaday culimmadii madhabkiisa intay ijtihaadeen ayay usuushiisii ayay mas'ale marka ku intay ku eh, ay ku fiiriyeen ayay marka mas'aladaasi ugu tageen mas'aladaa marka waxaa laleeyahay weji waaye qowl ma aha maadaama shaafici laga haynin marka laba wej baa lagu sheegay marka labada wej oo marka wahumaa hariibaani jiddan buu yidhi fa amaa qabaa'ilu lyaman yaman qabaaisheeda kaximyar waxadramowt wasaba wagayri daalika fa ulaa'ika kuwaadaas min qaxdaan qoladaas qaxdaana iyagu ka yimaada laysuu min cadnaan reer bani cadnaan maba ahanba iyaga waqudaacatu qudaaco fiiha alaaatu aqwaalin baa ku jirta qudaacada qudaaca waa soo marnay nazaar akhii qudaaca waqudaacatu fiiha alaaثaةu aqwaali qiila inaha min alcadnaaniyati waa reer bani cadnaan wa qiila qaxdaaniyatun weeyaan baa la yidhi wa qiila baطnun ثaaliثun laf saddexaadoo qaxdaan iyo cadnaan iyo waxaa weeyaan marka qudaaca saddex simanho sidaana waa la yidhi waqiila baطnun ثaaliثun laf saddexaad waayaa la yidhi laa min haaulaa'i walaa min haaulaa'i cadnaaniyiinna ma aha waxana ma aha axdaaniyiinna maaha wa huwa hariibun weeyaan xakaahu abuu cumar wagayruhu laakiin isaga qudaacadu wuxuu ku daray cadnaaniyiintuu ku daray abtirka haddaad si fiican ugu laabataan u fiirisaan ayb faslun nasabuhu sala allahu calayh waali wasalam bacda cadnaan nebiga nasabkiisa bacda cadnaan cadnaan kadib cadnaan buu hadda noo jooga kadib fa hada اnaصb اladii suqnaahu ilaa cadnaan nasabkan aan soo kaxaynay ilaa cadnaan laa miryata fiihi shaki kuma jiro walaa nisaac doodna kuma sugna wahuwa haabitun waa mid sugan bitawaaturi ku sugan walijmaaci ijmaac ku sugan wainama shanu shanigu fiima bacda dalika wa wahay cadnaan ka dambeeyo laakin laa khilaafa bayna ahli nasab nasabka dadka yaqaano ansaabta dhaxdooda khilaaf kama taagnayo wahayrihimba min culamaaءi ahlilkitaabi ah ana cadnaana cadnaan min waladi ismaaciil inuu yahay nebiyillaahi ilaahay nebigiisii ahaa wa huwa ismaaciilna addabiixu weeyaan midkii la gowracayay kii ibraahim inuu gowraco la amray way oo isaguna uu isku dayey oo ilaahay subxaanaه wa tacaala marka uu ka furtay falamaa aslamaa watallahu liljabiini wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya ayb zabiixu marka ismaaciil mas'alo kaleu noo faa'iideeyey ismaaciil weeyaan marka amaa bacdu ahli اlkitaab waxay yidhaahdaan bacd almuslimiinna laga yaabo inay markaa qowlkaasoo kale ay qabaan isxaaq dabiixu inuu isxaaq ahaa sida xooga badanna isxaaq ma ahayn dabiixa ee waa ismaaciil isxaaq inuunan ahayn waxaa ku tusaya gowracan nebiyullaahi ibraahiim ayaa lagu imtixaanayay ayb isxaaqna intuunan dhalanin ayaa waxaa loo sheegay nebiyullaahi ibraahiim isxaaq inuu wiil yacquub la yidhaha dhali doono marka qof ilaahay oo u sheegayba wiil isxaaqaad dhalaysaa isxaaqna yacquubow dhali doonaa intuu weynaado guursado ayuu wiil dhali doonaa intaa isagoo marka yar in la yidhaha gowrac oo waa laysku imtixaana in la yidhaha wax suwargala ah ma ah halwaaba loo sheegayba cunugan inuu kori doono ilmo dhali doono marka gowracaasi imtixaan ma noqon karo iyo wax yacni nebiyullahi ibraahim marka lagu fiiriyo inuu bal ka soo baxo iyo in kale mana ma aha maxaa yaele shayga laysku imtixaanayo waa wax aan waxba ka ogeyn wa ayb marka walidaalika laakiin ismaaciil inuu dhali doono looma sheegin haddana weynaan ismaaciil baa nebiyullahi ibraahim ugu soo hormaray ayb alxamdu lilahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciil ayb isaga marka wiilkaa oo weynaanta ku dhalay haye gowrac kaas marka imtixaan waa noqon karaan mana oga inuu wiilka noolaa doono inuu wax dhali doono war uma hayo laakiin isxaaq suurat huud ilaahay muxuu yidhi wa waraai isxaaqa yacquub wa waraai isxaaqa yacquub ayb markii loo bishaaraynayo saas baa la yidhi ayb famaa labisa an jaءa bicijlin xaniid falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum waawjasa minhum khiifa qaaluu laa takhaf inaa ursilnaa ilaa qowmi luud waimra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wamin waraa'i isxaaqa yacquub intuusan dhalanin baaba waxaa laleeya isxaaqaa dhalan doona yacquub u sii dhali doona dabiixa marka waa ismaaciil isxaaq ma aha wahuwa dabiixu cala asaxiixi min qowlay asaxaabati wala'immati sida saxiixa ah labada qowl ee saxaabadii a'immadu ay ku tageen ayb kan saxiixa sida weyaan masalada marka in xataa dadka saxaabadii ay isku khilaafsanaayeen buu ishaarayaan wa ismaaciilu ismaaciilna ibnu ibraahiima weeyaan khaliili اraxmaan calayhi afdal الsalaati wassalaam waqad ikhtulifa waa layskhilaafay fii kam abin baynahumaa imise aabba ayaa cadnaan iyo ismaaciil u dhexayso calaa aqwaalin fa akaru maa qiila intii ugu badnaydee la yidhi arbacuuna aban afartan aabbo wa aqalu maa qiila intii ugu yaree la yidhina sabcatu aabaa toddoba aabbo wa qiila tiscatun wa qiila hamsata cashara uma اkhtulifa fii asmaa'ihim magacyadoodiina waa laysu khilaafay waqad kariha bacdu salafi salafka qaarkood way naceen walaimati a'immada alintisaaba u abtirsi ilaa maa bacda cadnaan wixii cadnaan ka dambeeyo maxaa waxaan la ogeyn waayo nasab aan la ogeynna in lagu abtirsadaa macno ma leh wayuxkaa can malik bni anas waxaa laga wariyey alasbaxiy alimaam raximahu اllahu anahu kariha dalika inuu nacayba intaa waxay ka badan wixii cadnaan ka badan wixii la yidhi buu marka sheegayaa wuxuu yidhi qaala alimaamu abu cumar ibnu cabdilbar fii kitaabi اlinbaah waladii calayhi a'immatu hada الsha'ni qowlka ay ku tageen fii nasabi cadnaan qaaluu waxay yidhaahdeen cadnaan ibnu udad ibnu muqawim ibni naaxuur ibnu tayrax ibni yacrab ibni yashjub ibni naabit ibni ismaaciil ibni ibraahiim khaliil iraxmaan ibni taarix wa huwa aazar ibni naaxuur ibni shaaruukh ibni raacuu ibni faalix ibni caybar ibni shaalakh ibni arfakshad ibni saam ibni nuux saam inan nuuxo ibni laamak ibni mattuushalax ibni mattuushalax ibni khanuuq wahuwa idriis annabiy weeyaan fii yazcumuuna say ku andacoonayaan dadku sheegayaan wallaahu aclamu ah eh. wa huwa awalu bani aadam ucdiya anubuwa bani aadamkii ugu horreeyay nubuwada la siiye waa bacda aadam aadam kadib wa shiid iyo shiid kadib wa awalu man khada bilqalam kii ugu horreeyo qalin wax ku qoro waa idriis ibni yard ibni mahlayl ibni qaynan ibni yaanish ibni shiid ibni aadam sal allahu calayh wasalam intan marka wax la hubo ma aha ilaa cadnaan inta uu sheegay cadnaanna inuu min welad ismaaciil yahayna waa la hubaa iyadana welad ismaaciil marka laysagaa dhalay ma aha ismaaciil isaga in badan bay isu jiraan laakiin lama ogaan haakadaa dakarahu moxamed bnu isxaaq sidaasuu sheegay ibni yasaar almadaniy saaxibu sira annabawiya iska leh wagayruhu iyo min culamaai nasab saasay sheegeen ama min culamaai nisab nisbooyinka culammada ka hadlo wqad nadama dalika abulcabaas cabdullahi bni muxamed bni naashi almuctasiliy fii qasiidatin yamdaxu fiiha rasuula اllahi sal ly slam yuu nadmiyey waqad awradaha alimaam abu cumar abuu cumarna waa soo arooriyey wa iyo abulxajaaj almizi sheekhayna abulxajaaj buu le ibnu kaiir fii tahdiibihi buu ku soo arooriyey wahiya qasiidatun baliiqatun weeyaan qasiida aad u xeel dheer ninkaa marka muctasiliga ayaa tiriyey awaluhaa qasiidada awalkeeda wuxuu ahaa madaxtu rasuula اllaahi abqii bimadxihi wufuura xuduudii min kariimi اlma'aaribi madaxtu imra'an faaqa almadiixa muwaxada biawsaafihi can mubcidin wa madaxtu rasuulallaahi baan ammaanay abqii bimadxihi ammaantiisa aanoo ku dalbayo wufuura xuduudii dheefteyda dhammaystirnaanteyda anoo ku dalbayo min kariimilma'aaribina uga dalbayo danaha yacni midka deeqda ku bixiyo min kariimi ilma'aaribi waa marka yacnii mid deeq badan xaajaadka laga dalbadaa ku deeq badan anoo kaga dalbanaayo alla u jeedaa madaxtu mra'an axad ayaan ammaanay faaqal madiixa ammaantii yacnii ka dheereeyey muwaxadan isagoo keligii ah oo muwaxadan xaal uu yacnii keligii ku yahay ku lagu gooni yeelay lagu keli yeelay biawsaafihi tilmaamihiisa can mubcidin wa muqaaribin ku yacnii fogaaday iyo mid dhowba kaga sara maray kadib marka qabaaisha carabta wax ayuu gelayaa kadib rasuulka dhalashadiisii iyo yuu gelaya biاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala alih sab